iyo maxaan la ogolayn halkan markaa wuxuu ka gelayaa alhudna hudnadu waa heshiis nabadgelyo oo gaalada lala saxeexanayo dowlad baana dowlad la gasha ammaanka gaalada lala galaa ama nabadgelyada lala saxeexdaa hudnana wuu noqdaa ammaanna wuu noqdaa caqdu jizyana wuu noqdaa saddexdaa qaabba wuu leeyahay marka caqdu ammaanka waynu soo aragnayoo waa afraada qof baa qof magan gelinaya oo caqdu ammaan siinaya labada caqdiya kale waa hudnada iyo jizyada ama dimada labada caqdi iyaga dowlad baa gasha waxaa lala geli karaa darafka kale gaaladu hadday hudno tahayna waa dowlad iyo dowlad haddii ay jizye tahayna way noqon kartaa dowlad iyo iyo dowlad kale way noqon kartaa afraad gaaladiiyana way noqon karta marka halkan hudnadiibuu uu ka bilaabayaa wuxuu yidhi wajaasa lilimaami an yusaalixa muhaadinan muraaciyan masaalixa washaaficiي bihulثi caamin qasara ila lidacfin fayujiisu cashara ولم تجز bilbadli للكفار من maalina إلا lada الضرار wasaxa lilimaami caqdu ljizyati بأن يقروا بيننا بفدية والشافعي خص بذاك الحنبلي أهل الكتاب والمجوس فاعقلي وللعراق منع عقدها لمن كان من العرب يعبد الوثن وشرط وضعها جواز القتل فراجع عنه قبل هذا الفصل ولم يطالب عادم بلا عمل والشافعي ذمته بها شغل وقال لا تنقص عن دينار والحنفي قال ذو الإعسار يدفعها دراهما اثني عشر وللغني ضعف ضعف ذا استقر ومالك بأربعين درهما يحدها ونقصت إن أعدم وذا له فيما بعنوة فتح ورد للإمام إن صلح يضح وأحمد إلى الإمام ردها وقيل بالدينار فردا حدها وما مضى يسقط عمن أسلم والشافعي كالديون غرما فإن يكن أثناء حول قد سطى وعنه قسط ما مضى قد سقط والتاجر الحربي يعطي العشرى إن بتجارة علينا مر ومالك والشافعي قال اجتهد فيه الإمام دون ما حد يحد كذاك في الذمي قال ولدا سواهما بنصف عشر حددا وذاك في ذا إن قراه جازا والشافعي اشترط الحجازا ومالك كرر كل ما دخل وغيره في العام مرة جعل وعنه قول بوجوب العشر حدا وفي الحجاز نصف العشر واشترط النصاب في كليهما للحنفي والحنبلي فاعلما والأمر في الحربي للعراق تعامل بمثل ما نلاقي إن يأخذوا نأخذ ولا تفاوت وحكم فيء للجميع ثابت وجاز للإمام إمامك waxa u bannaan an yusaalixa inuu gaaladii sulxi la galo wain janaxuu lisalmi fajnax laha muhaadinan xaal uu yahay mid hudno la gelay waa heshiis nabadeed iminka xabajoojintay hudna u isticmaalaan yani waa dagaalkii oo qaayima in waxoogaa la yar hakiyo hudnadu laakiin way ka guda ballaaran tahay sanadaar sanadaabay socon karta <clears throat> muraaciyan masaalixa xaaluu yahay imaamku mid ilaalinaya masaalixda muslimiinta oo heshiiskan marka uu gelayo wuxuu gelayaa heshiis muslimiinta dan u ah haddii markaa danta muslimiinta iyo maslaxooda ay ku jirto in dagaalka la wado oo aan heshiiskaa la saxeexin ama aan lala gelin qoladaasi uma bannaanaanaysa inuu la gala haddii laakiin maslaxadii muslimiinta ay ku jirto maslaxada muslimiinta de waxaa ka mid noqonaysa inay dadkaniba islaamkii loo bandhigayo oo diintii la barayo oo ducaad loo dirayo oo ay maaragtay waxa weyaan soo islaamayaan waxaa kale oo de kamid ah in muslimiintii dacfi uu ku jiro ama dagaalkii inay u diyaargaroobaan ay u baahan yihiin waqti ay u baahan yihiin oo aanay hadda diyaarsanayn marka inuu maslaxada ka eego weeyaan marka jumhuurkii muddo ma xadaynayaan waxay leeyihiin waktigii loo garto inay munaasib tahay sannad laba sannadood toban sannadood soddon sannadood intii la is yidhaahdo waa maslaxa ayaa bannaan xataa in la itlaaqo wax ay diidayaan kuma arag yacni in heshiis hudno ah oo aan muddaysnayn lala galo diidma ay diidayaan kumaan arag washaafici biulfi caamin qasara shaafici isagu wuu xadaynaya oo biulfi caamin qasara sanad ulukii waa afar bilood ayuu kusoo koobaya oo kusoo gaabinaya afar bilood unba heshiiska alla saxa marka iska joojinta la sheegayba taasi noqonaysa ilaa lidacfin in itaaldarra ay jirta mooyaane muslimiintii dacfi u ka muuqdo oo aanay dagaal geli karin fa yujiizu cashara ilaa toban sannadood ayuu markaa shaafici taa banaynaya markaa shaafici hudnadu waa caqdi muaqat ah si mutlaq ahna kuma ansaxayso laakiin qolyaha kale shardigaa ma dhigayaan haddii fii cizi lmuslimiin lagu jiro muslimiintu ay awooddoodii leeyihiin gaalada iska celin karaan afar bilood baa gaalada la siinaya intii ilaahay uu yidhi fasiixuu fi lardi arbacata ashhur markaa nimankii gaalada ahaa muddadaasaa nabad la siiyey afar bilood kuwii maka joogay isla muslimiintuna acize bay ahaayeen marka afartaa bilood ee qoladaa la siiyey lagama badin kara uu haddii dacfi uu jirana toban sannadood lagama badin karo sulxulxudaybiya ayuu iyadana ka qaadanaya haddii markaa muslimiintii laga badan yahayoo laga awood badan yahayoo ay u baahan yihiin nadood u baahan yihiin toban sannadood lagama badin kara buy dabcan tobankii markay dhammaanto haddana waa la tajdiidin karaya toban cusub baa la geli karaya haddana markay dhammaato waa la tajdiidin karaya oo tajdiidkii waa caadi waa cuquud kala dambaysa laakiin qolyaha kale sidaa kuma qaydayaan wixii maslaxa loo arkay dan loo arko ayuunbay ku qaydayaan walam tajuz kuma bannaano hudnadu bilbadli lilkufaari in gaaladii loo bixinayo la siinayo min maalina badligu waa inta shaygii la bixiyo in wax la bixinayo oo min maalina xoolihii muslimiinta wax kamida gaalada la siinayo kuma bannaana ilaa lada diraari haddii daruura ay timaado oo markaa waxa weeyaan laga maarmi waayo mooyaan shaafici oo kale siduu dhigayo yani waxa weyaan in laga baqo an yastacsiluuna inay na dabar jaraan waxba ay naga reebi waayaan haddii laga baqo xaaladdu adkaata mooyaane ilaahay baan ka magan gelay wuu leeyahay in muslimiinta xoolahooda loo baahdo in gaalo lagu laaluusho xanafiyadu waxay itlaaqayaan way bannaantahay bay leeyahay walow bilbadli mina aw minhum laakiin dee haddana waa lilmaslax bay odhanayaan marka de inagu inaan wax bixinno goormaa loo baahan waa markaa sidaa uu shaafici sheegaya daruuro adagi ay jirta marka iyagu yaanay kelmada daruuro isticmaalinba xanafiyadu may isticmaalin kelmada daruuro maslaxaday isticmaaleen haddii maslaxadu ay keensanayso in markaa eh, la siiyo laakiin haddana markay sii sharaxayaan dee waa inagio maalan ka baqana bay leeyihiin inay ina gumaadaan marka dee taasi iska daruurada uu shaafici sheegay oo kale ayuunbay noqonaysaa marka dee waa maslaxat lmuslimiin maaragtay marka imaamkii ama madaxdii ka tarinaysay weeyaan amaa qof kursigiisa ilaashanaya inuu xoolihii muslimiinta ku bixiyo taa cidina ma ogola in isagu kursigiisii danaynayo isaga maslaxadiisii gaaladii markaa iskaga laaluushaya taasi dee ma banaano taas cidina ma fasaxayso caqdigan markaa hudnada dee nabadgelyadaasaa lagu kala helayaa muslimiintiina inay u gudbaan iyaguna muslimiinta usoo gudbi karaan ciddoodii soo gudubta aan la taaban karin ciddii inagay naga mid ahay gudubtana aana iyagu taaban karin ayaa markaa lagu faa'iidaya waa la isu soconayaa maaragtay waxa weyaan isdhexgalkii isu socodkii iyo waxaasoo dhan uu furnaanaya waa mucaahadka kii la odhanayo mucaahadka iyo muhaadanku waa isku wasaxa lilimaami caqdu ljizyati waxaa kaloo asaxaysa imaamkii caqdigii jizyada jizyadu markaa waa lacagta cashuurta ah ee gaalada laga qaaday ee qofka madaxiisa la saaray hudnadu heshiis unbay ahayd bilaa lacagba ayaa asal u aba ah. haddii markaa dee lacag lagula heshiya inay lacag bixiyaanna waaba arrin fiicande oo kasii fiican hudnadii caadiga ahayd tan laakiin jizyadu waa caqdi kuba qotoma oo ku fadhiyaba in lacag laga qaado lacagtaasina calaa madax qofka ayay saaran tahay lacagtaasaana jizye la yidhaahda waa cashuur markaa madaxa saaran wa saxa lilimaami caqdu ljizya caqdigii jizyada ayaa imaamka u asaxay ka iyadana baa la gaar sidii caqdigii hudnadaba uula gaar ahaa laakiin dhinacii kale dee afraad way noqon karayaan bian yuqaruu baynana bifidyati waxa weeyaan marka caqdigan jizyadu in la daayo inayna dhex joogi karaan oo meel innaga xukunkeenni uu gaadhay ama dhul aynu qabsannay ama aynu ka xoog roonaanay ay iska deganaadaan bifidya iyagoo markaa lacag bixinay oo cashuur bixinay sidaa weeyaan markaa caqdigii jizyadu caqdigan markaa jizyada shaaficiyadu waxay leeyiin waajib buu ku noqonayaa imaamku inuu ka yeelo caqdigii hudnada maslaxadaa la eegi laakiin caqdigan jizyada hadday gaalada yidhaahdaan jizyaanu bixinaynaayo ogol lahay lama dili karo waayadda aayaddii baaba sidaa ku qaydi soo ma xataa yucطu ljizyata can yadi qaatilu aladiina laa yuuminuuna biاllahi walaa biاlyowmi alaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluhu walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saakiruun markaa hadday jizyadii ogolaadaan inaan lala dagaalan ba aada u sheegaysa taasi markaa maxay keentay waa caqdi imaamku uu ku qasban yahay haddii gaaladu ay soo bandhigaan ama tan wain janaxuu lisalmi fajnax laha watawakal cala allah iyada waxay leeyihiin maslaxadaa laga eegaya haddii loo baahan yahayna waa la gelayaa haddii aan loo baahnayna lama gelay washaafici khasa bidaa kalxambali ahla alkitaabi walmajuusa facqil caqdiga hudnada gaal oo dhan baa lala geli karaa waaniyiin dabcaabud maaragtay ahlu kitaab cid walba waa lala geli karaa caqdiga hudnada laakiin caqdigan jizyada fuqahadu way ku kala aragti duwayno wuxuu yidhi washaafici khasa bida shaafici wuxuu ku gaar yeelay caqdigii jizyada kalxambali isagoo xambaligii la ciddii kitaabiyiinta ahayd yahuud iyo nasaara walmajuusa iyo majuustiiyo facqil arinkaa ogsoono walilciraaqi xanafigi isaga waxaa u sugan mancu caqdihaa in la diidayo in loo gunto liman kaana min alcarabi yacbudulwathan ciddii carabta ka mid ah ee sanam caabudkaada ama awhaanta caabudaysa caqdigan jizyada shaaficiye iyo xanaabila waxay leeyihin ahlu kitaab buu la gaaryahay u gaar yahay oo aayaddu iyaguba sheegtay min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saahiruun majuus baa la soo raacinayaa iyadana sunuu bihim sunata ahli lkitaab iyo xadiiskii cabdiraxmaan bn cawf an nabi sl akhada aljizyata min yahuudi hajar ayaa markaa iyada loo cuskaday markaa majuustaasi iyo ahlul ahlu baa laga qaaday deetna waa kuwa fuqaadu yidhaahda mujuustii maxaa meesha loo keenay waxay yidhahdeen shubhatu kitaab bayleey wax kitaab u ka lumay baa jiray wax noocaas ayay markaa tilmaameen sababta markaa bal ahlu kitaabka loo raayo imaamu maalik isagu cidna ma soo reebiyo gaal oo dhan baa arrintan sidii hudnadaba loogu guntayay gaalo oo dhan ayaa caqdigan jizyadana gaalo oo dhan uu markaa ku bannaan yahay waaniyiin iyo hayrwaaniyiinba abu xaniifa madhabkiisu wuxuu ku dhow yahay madhabka eh, maalik buu ku dhow yahay laakiin wuxuu ka soo reebaya carabtii oo iyada waa tii la yidhi jasiiratulcarab laba diinood kuma kulmayaan dee carabtiina intaasin bay u deganida u badnay marka iyaga inaan jiziye laga yeeraynin eh, kuwoodii markaa waaniyiinta ah inaan jizye laga yeelaynin iyagu inay islaamaan mooyaane wax kaloo laga aqbalayaa jirin ayuu isagu qabaa xanafigaa markaa taana qaba washaafici khasa bidaka alxambali ahla alkitaabi walmajuusa facqili walilciraaqi mancu caqdiha liman kaana min alcarabi yacbud lwathan wa sharu wadciha waxaa haddaba u shardiya in jizyadan la saaro gaaladii jawaasu lqatli in dilkiisu qofkan jizyada la duldhigayo uu bannaanaa qofkii in la dilaa ay bannaanay ayuunbaa jizyada la duldhigaya qofkii in la dilaa aanay marka horeba bannaanaynna jizye lama weydiin karo waayo qaatilu aladiina laa yuminuuna bila xataa yuctuu qaatiluudii ayay haayo u tahay marka qofaan marka horeba inaad disho la ogolayn dee jizye ma weydiin karti faraaji canhu dib ugu noqo buu yidhi qabla hada alfasli fasalkana ilmu ku jirna kii ka horreeyey ayaa dee lagu soo sheegay gaalka yaa la dilay yaan la dilayn caruurtii lama dilay dumarkii lama dilayn kuwi walwaalaa lama dilay soo ma kuwaasoo dhan jizye lama weydiin karo ehm, sidoo kale dee madaahibtii kale kuwii ay lahaayeen lama lama dilayn iyaguna kuwaa markaa ma weydiinayaan laakiin shaafici oo kale de intaasunbuu soo reebay caruurtii dadkii walwaalaa iyo dumarkii marka kuwa iyaga jizye lagama qaado waana dee intaa ay markaa muslimiinta la degan yihiin baa laga qaadayaa waa nooc cashuura muslimkii isaga lama ogolo sinaba in cashuur looga qaado meeshuu doona hadduu tegayo dhulka muslimiinta xaqna wuu leeyay meeshuu doona inuu tago meelba laga mastaafuriye laga tarxilo xaq looguma laha meel alle meeshii uu tegay fuqahaduna arrintaasay sheegeen de imika laakiin waatan muslimiintii ibtilo kale ay qabsatay caruurtiiyo rerad baa xataa cashuur la weydiina gaalkii dhashay baan cashuur la weydiinay dumarkii baan la weydiinay imikana muslimiintii ilmihii yaraa markuu dhasho ayaaba dul saarayaa lagu rusumul iqaama lagaa doonaya wa sharu wadciha jawaazu lqatli faraaji canhu qabla hada alfasl walam yuaalab la weydiin maayo caadimun kii waayey ee bilaa camal bilaa camalka ah sida gaaladii lagu naxariisanaya haday muslimiintu intan ay isku dhaqi lahaayeen maanta oo intan bur jizyada uun cashuuraha dadkii la saaray laga maaratay laga dhigi lahaa oo xaaladdu way isna way dhaami lahay kii waaya ee bilaa camalkaa waxba lama weydiinay washaafici dimatahu biha shaqal laakiin shaafici dimadiisuu ku mashquuliyo dayn buu kaga dhigayaa maalintuu shaqo taga ee uu iska bixin karunbaa loo xisaabanaya intii sanadood ee meesha fud qolyihii kale laakiin waxay leeyihiin waxba lama weydiinayo markaa uu markaa shaqo gale uu shaqo helana sanadkaasunbaa loo xisaabinaya laakiin wixii hore lagama soo qaadayo lama weydiinay shaaficina wuxuu leeyahy waxan waa dayn waa xaqi islaamka waa dayn lagu leeyahay bay noqonaysaa kama dhacayso wa qaala shaafici wuxuu yidhi laa tanqusu can diinaari kama yaraanayso hal dinaar kama yaraanayso de waa waxaan afar garaamiyo xogaaga walxanafiyu qaala xanafigu isagu wuxuu yidhi dul icsaari kii faqiirka ahaa lakin de wax iska bixin karayy lakiin bilcamalka wax lama weydiinayno yadfacuhaa daraahiman daraahim buu bixinayaa inay cashar hamsadu hamsatu wasliya laakiin daruurada ayaa loo qaciyey inay cashar labi iyo toban ah daraahim labiyo tobanu bixinaya yani waa hal diinaaru diinaarka ayuunbaa sarifkiisu marna toban aha marna labiyo toban marka iska hal diinaarunbuu noqonay walilaniyi kii aniga ahaa dicfu dicfi da staqara intaa labadeed labadeed ayaa saaran dicfu dicfi markaa laba iyo laba ku dhufo haddana laba kusii dhufo afartan iyo sideed markaa dirham weeyaan ama afar diinaar markaa faqiirkii hal diinaar buu yidhi anigiina afar diinaar mutawasidkiina laba diinaar markaa noqonay kii dhexdhexaadka ah saasaa markaa xanafigiina uu isagu leeyahay wa maalikun biarbaciina dirhaman yaxuduha wamaaliku imaam maalik yaxuduhaa wuxuu ku xadaynayaa biarbaciina dirhama afartan dirham waa afartaa diinaar uun laakiin sarifkii ayuunbaa kala duda wa naqasat way dhinmaysaa wuley maalikigu in acdama acdama iftaqara weeyaan hadduu faqiiro faqiiro uu iska bixin kari waayo dee waa la dhimayaayo intii uu iska bixin karo ayaa laga qaaday wadaa lahu fii maa bicanwatin futix wadaa xukunkan maalikiga u sheegay lahu maalig wuxuu u sugnaaday fii maa wixiibuu ugu sugnaaday futixa bicanwa xoog wixii lagu furtay meesha xoog lagu furtay gaalada xoog lagu qabsaday deetana jizyaanu ogolahay yii markii la qabsaday ayuu markaa xukunkaa u dhigay waradda lilimaami in sulxun yadix waradda lilimaami imaamka ayuu u celinayaa ijtihaadkiisa in sulxun yadix hadii sulxi caddaado oo markii dee soo dul degay ay markaa yidhaahdeen heshiis baan ogolo intaan weli la qabsanin markaa de waa la isgorgorinaya waa la isku celcelinaya intaa bixiya maya intaa naga daaya maya sidaa haddii la isku fahmi waayona waa dagaal markaa de maslaxadii buu eegayaa dagaalka iyo inuu intan aqbalo labada keebaa muslimiinta u roon wixii ay markaa ogolaadaan ayuu markaa eh, uu ka qaaday wa axmedun ila alimaami raddaha imaam axmed isagu imaamka ayuu u celiyey oo yani ijtihaadkiisa ayaa markaa loo celinaya buui wa qiila qiil baa yidhi bidinaari fardan xaddaha xaddaha wuxuu ku xadeeyey bidinaari dinaarka fardan xaaluya mid markaa keliya hal dinaar ayuu ku xadeeyena Ehm, jizyadani intay noqonayso khilaafaadkanna waxaa keenay aaaartii saxaabada jizyadii ay qaadeen iyo maaragtay waxa weeyaan qolo walba wixii aahaartaa saxaabadu wixii ka soo gaaray iyo sidii ay u arkeen shaafici oo kale markaa wuxuu arkay in waxan ay iska wada ijtihaad tahay meeshan aan aanu jirin taqdiir sharciga aanu jirin saxaabadu waxaanay sameeyeen cumar khaaabi iyo jizyadan ay sameeyeen eh, maaragtay waxa weeyaan eh, aysan u dhigeen in ay iska ijtihaadi ahayd laakiin markuu u fiirsada wuxuu arkay inaan wax diinaar ka yeli jirin oo saxaabadu jizyooyinka ay xukumeen hal diinaar wax ka yar lagama soo naqlinin markaa wuxuu yihi laa tanqusu can diinaar diinaar hal diinaar kama yaraan karto waana ise ka badan kartaayo wixii ka badani waa de ninba halkii laga helo heshiiska weeyaan mar kastoo lasii kor qaadana waa jeclaysanaya shaaficigu xanafiyadu iyaguna aaaarta ayaa arrimaha iyagoo eegaya way xadeeyeen hanigii iyo faqiirkii iyo mutawasitkii hal diinaar ilaa afar diinaar ayay iyaguna u qaybiyeen maalikiyaduna afartaa diinaar ba iyagu rasmi ka dhigay laakiin haddana waxay leeyihin kii iska bixin kari waayo dee hoos baa loo soconaya haddii ay arrintu sulxi tahayna imaamkaa ku ijtihaadaya waa kaagi imaam axmedna wuxuu leey mar sida maarata waxa weyaan shaafici oo kale ayuu leeyay imaamka ku ijtihaadaya laakiin waxaanu samaynin saqaf hoose oo uu leeya halkaa lagama degi karo intaasunba axmed ya udhaxaysa shaafici shaafici wuxuu leey diinaar lagama degi karo axmedna wuxuu leey wixii la garto laakiin isaga laftiisu inuu markaa halka diinaar xadeeyey waa la soo guuriyo waa riwaayo wa qaala laa tanqusu can diinaari shaafici baa yidhi diinaar kama yaraanayso waalxanafiyu qaala dulicsaari eh, xanafigu wuxuu yidhi kii faqiirka ahaa yadfacuhaa daraahiman inay cashar wuxuu bixinayaa daraahim taas oo ah laba iyo toban dirham walilghaniyi dicfu dicfi da staqara wa dicfu dicfi daa kaa aynu soo sheegnay labadii labanlaabkeed ayaa istaqara u sugnaaday lilghaniyi kii qaniga wa maalikun maaligna yaxuduha wuxuu ku xadaynayaa biarbaciina dirham afartan dirham wa naqasat in acdama hadduu faqiirana way dhanmaysaa buu leeya oda intuu iska bixin karaa laga qaado wadaa xukunkaa maalig aynuu sheegay lahu maalig buu u sugnaaday fii maa wixii buu ugu sugnaanayaa bicanwatin futixa futixa bicanwa canwadu waa quwada iyo awoodda wixii xoog lagu furto wey imaamka ayuu u celinayaa in sulxun yadix in yadix sulxun haddii sulxi uu muuqdo oo heshiis arrintu ay tahay wixii lagu heshiiya kulwa maslaxadda la arko ayaa maaratay lagu xukumay wa axmedun imaam axmedna ila alimaami raddaha jizyada xagga imaamka iyo ijtihaadkiisa ra'yigiisa ayuu u celiyey wa qiila riwaayadda axmed laga soo wariyey baa odhanaysa bidinaari fardan xadda xaddaha wuxuu ku xadeeyey biddinaari fardan xaalu dinaarku mid qura wmaa madaa yasquطu caman aslama washaaficiyu kaduyuuni garama fain yakun ahnaaءa xawlin qad saطa wacanhu qisطu maa madaa qad saqطa wamaa madaa waxaa aynu ka soo sheekaynay wamaa madaa waxa weeyaan sanadadii tegi ee jizyada maaha axkaamtan aynu ka soo sheekaynay ma wamaa madaa wixii tegey waa sanawaadkii tegey ee ninkan gaalkii aanu iska bixin iyadoo dhowr sanno lagu leeyo aanu iska bixin uu dee malaha ka dhuumanayay qolyihii gurayo yasqutu can aslama koodii soo islaamu ka dhacay toban sano isagoo inaga dhuumanayo aanu bixinin ayuu markii dambena ashahatu soo islaamay waxba laguma laha washaaficiyu kaduyuuni arama shaafici magdhow buu ka qaadaya qaraameynaya iska bixi buu leeyahay sidii duyuun lagu leeya isagu dayn caadiu ka soo qaadaya tobankan sanno waa lagu leeyahay dee islaamnimadaduna imika dhacdayo wixii dad ay ku anfacaysaa dayntii islaamka kugu lahaa iska soo bixi markaa qolyaan kale man aslama calaa shayin fahuwa lahu iyo alislaamu yajubu maa qablahu iyo hawlahaasay markaa gelaya shaaficina wuxu le alislaamu yajubu maa qablahu dee xaggii daynta maaha qofkii dayn ku lahaa hadduu intuu soo islaamo yihahdo waa islaamay da intaadi way iga maaragtay dhacday miyay soconaysaa ma soconayso duyuuntii shaksiga ahaydba islaamku ma riday markaa dee dayntii islaamka dayntii caamka ahayd muslimiintuna sidii bay baaqi u ahaanaysaa buu shaafici leeyahay laakiin saddexdii kaleba waxay leeyihiin waa dhacaysa fain yakun ahnaaa xawli haddii haddaba sanad bartankii uu soo islaamay qasada shaafici weliba ku adagya wuu u qaybinayaa dee wuxuu leeya mise bilood baa gaal ka ahayd sanadka deetana markaa haddii afar dina dinaar ay ahayd oo maalan sanadkiioo rubuc tegey uu soo islaamo saddex bilood baa tagtay sagaal biloodna way dhiman tahay afar dinaarna heshiisku u ahaa hal dinaar iska bixi baa laleeyahy intii kusoo hagaagta markii loo loo qaybiyo bilihii marka loo qaybiyo intii heshiisku ahaa ayaa la leeyahay gaalka ahay qeybteedii iska soo bixi wa canhu waxaa kaloo shaafici laga soo guuriyey qisdu maamada qad saqada intaa tagtay sanadka intaa ka tagtay wixii kusoo hagaagayay wuu dhacaya halkan jumhuurkiiinu qiilkaasi qiil jumhuurkii la socda oo laakiin ahun markii dee sanad martankii ay tahay ayaa isaguna jiroo shaafici uu leeyahay oo kaasi markaa wuxuu ka hegaya waqtulwujuubki inaan la gaadhin wtaajiru alxarbiyu yucطi lcushra halkana cashuurtii uu ka bilaabaya cashuurtuna waa wax gaalada uun laga qaado muslimka cashuur lagama qaadasayna hore usoo sheegnay madaxiisana lama saaro xoolihiisana lama saaro muksi baa la yidhahdaa oo waciid baaba ku soo arooray haddii markaa dee daruura ay timaado oo laga maarmi waayo fuqahadu way sheegeen in markaa waxa weeyaan ciddii muusiriinta ah ee bixin karaysa lagu ijtihaadi karo in wax la dul saaro laakiin dee waa in fuqahadii iyo iyo dhaqaalayahankii iyo kuwa inta laysu keeno la taqdiiriyo oo la eh, maaragtay eego wixii aan laga maarmayn waxaaba laga yaaba markii dhaqaalayahankaaga dadkaa la keeno inay ila kalo dhaqaalaba sameeyaan oo laga maarmo oo ay yidhahdaan bacashuur kuma qasmanin waxaana la samayn karaa waxaana la samayn karaa taana la samayn karaa dowladda intaha samayso waxay samayn karaysana ay keenaan deetna laga maarmo in markaa cashuurtiiba la dul haddii laakiin ay wixii daruuri noqoto markii dhinac walba laga eegay eh, ay daruuri noqoto dee in waxay noqonaysaa markaa eh, dadkii markaa lacagta haystay maalqabeenka ahaa wixii laga maarin waayo in la saaro way sheegeen taa fuqahadiyo eh, xaalo daruuro ayay noqonaysaa laakiin wax iska furan oo ama gaalada un laga soo qaadayo gaaladuba sidan ay u qaadaan oo maarata caalamka ka jirta un la yidhaaho taasi waa arrin halisteedana weeyaan wataajiru alxarbiyu ganacsadihii xarbiga ahaa ee gaalka ahaa yucطi lcushra wuxuu bixinayaa cashuurtii buu bixinaya waa cushri yani waa boqolkiiba toban saas marka cashuurna halkaasuna ka timide waa cushuur waa jamcu cushrin marka wixii la qaadayay baa sidaa ahaan jiray deetana cushri jamciina cushuur buu noqday markii dambena wixiiba markaa cushuur bay iska noqotay qofka laftiisii qaadayay cashaar iyo caashir iyobay u bixiyeen alcaashir ayay yidhahdeen yani waa ladi yaakhud lcushuur wey wtaajir alxarbiyu gaalkii xarbiga ahaa yuci lcushra cashuurtiibuu bixinaya cushrigiibuu bixinaya ganacsigiisa ka bixinaya in bitijaaratin calayna mara in mara calayna waa hadduu inala soo maro bitijaaratin ganacsi isagayoo ganacsada hadduu inala soo maro dee markaa caqdu ammaan buu kusoo gelayaa oo dee cid baa markaa magan gelinaysa markaa uu soo galo ganacsigiisii wixii uu markaa watay waa la cashuuray oo cushri baa laga qaadaya wmaaliku washaafici qaala ijtahad fiihi اlimaamu duuna maa xaddin yuxad maalik iyo shaafici waxay yihahdeen baa nadbigu ina leeyahay laakiin maalik waad ka reebaysaa qowl xaggaa dambe laga keeni doono ayaa madhabkiisiiya halkan shaafici lama qabo beydkana waa la bedeli doona ilaa saddex beyd baa isbedelay ومالك والشافعي قال اجتهد shaafici un ka dhig shaafici wuxuu leeyahay ijtahada fiihi limaamu imaamkaa ku ijtihaadaya waxaa la qaadaya cushri ma xadidayo oo ma odhanayo boqol kiiba toban baa la qaadayaa dowladdaa ku ijtihaadayso ay u garato ee iyagu maslaxadii ku jirta u arkaane qoladaa in laga qaado intay doonaan gaaladii kala duwayaan dowladihii gaalada way kala duwayaan dowlada hiblaayan intaasaan ka qaadayna tanna intaasaan ka qaadayna waa oran karaano markaa waa ijtihaadi ayuu leeyahay alimaamu shaafici raximah llah duuna maa xaddin yuxaddu xad la xadaynayo la-aantii ayuu ku ijtihaadayaayoo isaga ayaa loo deginayaa wey kadaaka fi dimiyi qaala weli shaaficigii udayso kii dimiga ahaana isaga cashuur ma laga qaadaya ganacsigiisii haa waa laga qaadaya dimigii iyo mucaahadkiiba waa laga qaadaya kii markaa hudnadu aynaga dhexaysa dimiguna waa qoladan jinsiyada laga qaadaya iyagana ganacsigoodii ilayn lagama qaadee waxaa laga qaadayaa cashuur baa laga qaadaya laakiin goormaa laga qaaday ay soo socota waladaasi marka muxuu eh, eh, shaafici kadaka fi dimiy yani waxa weeyaan isagana imaamkaa ku ijtihaadaya wixii laga qaaday waladaasi waa humaa wixii ka soo haray labadooda markaa dee labadoodiiba maaha horta imka maalig waa inaga ka reebnaye laakiin isaga dayso imika adigo xambaligii iyo xanafigii un u dayso iyo xanafigii iyagu xudida agtooda waa la xadaynayaayo binisfi cushrin boqolkiiba shan bay noqonaysa nisfulcushri baa laga qaadaya bay layigu dimmigii oo la mid noqon maayo xarbigii xarbigii boqolkiiba toban baa laga qaaday kani dee waxa weyaan jizyu bixiya yaanu zaka bixinin jizyuu bixiya marka isaga waa laga yaraynayaao boqolkiiba shan ayaa looga dhigaya wadaaka xukunkani fii daa kan markaa dimiga amarka ah, la joogo in quraahu jaaza wuxuu markaa waxaan laga qaadayaa cashuurtan iyo waxaan bixinaya wax weeye in jaaza quraahu quraah waa jamcu qarya haddii tuulooyinkiisii iyo meeshii uu deganaa uu ka soo gudbo weeyaan ee intanay meeshoodii degan yihiin tukaamadoodan iyo waxaan meesha uga furan iyo shaqadan u socotay iyo waxaan waxba lagama qaaday ila waa tan jizyada aanu ka qaadayne laakiin hadduu soo gudbayo oo uu doonayo goboladii kale inuu u gudbo oo ganacsi geeyo markaasaa loo istaagayaa halkii uu ka gelaya albaabka loo fadhiisanayo oo markaa laga qaadayaa cashuurtii washaaficiyu ishtaraa alxijaaza shaafici isagu wuxuu shardiyayaa inay xijaaj soo gelayaan dhulka kale waa iska socon karaan buuri laakiin markii ay xijaas inay soo galaan noqoto dabcan dee xaramka ma ogola shaafici iyo jumhuurkuba ma ogola xaramu maka inay gaaladii soo gasho ma ogola laakiin dhulkii kale xijaastii kale madiine iyo jidde iyo meelaha markay imanayaan ayaa cashuurta laga qaadaya wuli lakiin hadda intii kale meelihii kale meeraysanayaan ciraaq iyo suuriya iyo meelaha ay marmarayaan waxba markaa laga qaadi maayo oo markaa waxa weeyaan in laga qaado ama waajibayso lakiin hadday xijaaj soo gelayaan xijaaj inay soo galaan loo ogolaan maayo ilaa iyo cashuurta ay bixiyaan wadaaka fii daa xukunkani wuxuu ku sugan yahay kan dimiga in quraahu jaaza haddii uu markaa qaryooyinkiisii soo dhaafo washaaficiyu ishtarata alxijaaza shaafici xijaaz buu shardeeya wa maalikun imaam maalik karara wuu soo celcelinayaa cashuurta uu ka qaadayo kullamaa dakhala mar kasta oo uu soo galaba soo galay waa laga qaaday adana uu soo gelaya waa laga qaaday wa hayruhu fi lcaami maratan jacal isaga kayrkii sanadkii hal mar ayay markaa yeeleen cashuurta laga qaadayo waxay leeyihiin eh, sidii zakada oo kale sanadkiiba mar ay u ahayd eh, jizyaduna sanadkiiba mar ay u ahay ayuunbaa cashuurtan ganacsigiisuna ay sanadkiiba mar u tahay wa canhu maalig waxaa laga wariyey qowlun qowl odhanaya biwujuubi lcushri cushrigu inuu dimigii ku waajibay xaddan xaaluu markaa cushrigaasi xad yahay la xadaynayo wa filxijaazi haddii xijaaz uu soo gelayana nisfulcushri nisfulcushri baa ku waajibay madhabka maalig markaa waa kan laakiin in yaroo tafsiila ku jira halkii horuu shaafici la socday maaha oo xarbigana qoladaa horuu la socdaa maalik wataajiru xarbiyu yucطi lcushra in bitijaaratin calayna mara wa maaliku washaafici qaala ijtihaad soo maaha ka reeb maali baynu nii maali halkaa horu ku jiraayo wtaajiru xarbiyu yucطi cushra bitijaaratin calayna mara cashuur waaa markaa cushri ku xadidayo boqol kiiba toban xarbigii u xadidaya wixii aan shaafici ahayn oo dhan waa maalikiyadii waa xanafiyadii waa xanaabiladii haaficina waa lagu ijtihaadayaa buui dimigii shaafici waa lagu ijtihaadayaa buui hayrkiina xad buu u samaynaya deetana xanaabiladii iyo maalikiyadii xanaabiladii iyo xanafiyadii nisfulcushri bay u xadidaya maalikna wuxuu leeya me cushri baa laga qaadaya xaalad unbaa nisfulcushri laga qaadayaayo waa marka xijaaz uu ganacsiga la soo gelayo weliba raashinno uu wado oo waxa uu sida ganacsigiisu uu raashin yahay oo nisfulcushri waxaa looga dhigayaa waa ra'fatan biahli lxaramayn dadka xarameynka ayaa loo naxariisanayaayo qiimaha laga dhimaya ilan cashuurtan ha dhowto hore kharashaadkiibay ku biiraysaa wuu saaraya faaidina uu si dul saaraya marka iyadoo iyaga loo naxariisanayo baa waxaa laga dhigayaa nisfulcushri markii uu raashin la soo gelayo xijaaz ama xarameynka maka iyo madiine baa la odhanaya maka iyo madiine laakiin dhulkii kale inta uu marayo ama haddii maka abcan maka iyo madiina dee maka ma soo gelayaa dabcan de khilaafku ka jiraa gaalkii ma soo gelaya mise ma soo gelayo shaaficiyadii ma ogola maalikiyada ma xasuusto inay diidan yihiin iyo kale lakiin xanafiyado kale way ogol yihiin haddii markaa aanay ogolayn de yani marka markaa xoolihiisii la keenay noqonaysaa wakiilkiisii maalan uu markaa maka markaa waxa weeyaan soo gelin ayaa markaa laga qaadayaa cashuurtii laga qaadaya marka cushri buu bixinaya bay leeyihin haddii aanay ahayn maka iyo madiine oo uu raashin keenay marka waynu bedelaynaa saddexda bayd wa malikun washaafici qaala ijtahad iyo kadaka fi dhimiyi qaalaa iyo wa canhu qowlun biwujuubi alcushri saddexdaa bayd oo imika laba baydna udhexeeyaan saddexda bayd waa la isku xijisiin waana la yar bedeli wاtaajiru اlxarbiyu yucطi اlcushra in btijaaraةi calayna mara wالshaaficiyu lam yaxuda faاjtahad fiihi اlimaam maali waan ka reebi wالshaaficiyu lam yaxuda faاjtahad fiihi اlimaamu wakada الdimiy waxad wakada الdimiy waxad fiihi siwaahu niصfa cushri wanjalaa limaalikin fii dain limaalikin daa'in biطucmin dakhala makata aw taybata wاlcushra badel in bisiwaahu aw siwaatayni dakhl saddex bayda qori kari maysaa wakti u baahan tahay laakiin de waa taa kulley afkaynu ku duubaynaa qofkii hadhowtano tasjiilka kasii qoran karaya ayuun baynu u duubayn washaaficiyu lam yaxudda fاjtahad fiihi اlimaamu wakada dimiy waxad fiihi siwaahu niصfa cushri wanjala limaalikin daa'in biطucmin dakhala makata aw taybata wاlcushra badal in bisiwaahu aw siwaatayni dakhl shaaficiyu lam yaxuda shaafici xad ma samaynayo faاjtahad fiihi اlimaamu imaamka ayaa ku ijtihaadaya buu leeyahay wakada dimi dimiguna waa saasoo kale shaafici agtiisa waxadda wuu xadeeyey fiihi fi dimiyi dimiga siwaahu wixii shaafici ka soo haray nisfa cushrin buu xadeeyey wanjalaa wuu u muuqday limaalikin maalik daa nisfulcushrigaasi in biucmin dakala in dakhala biucmin haddii uu raashin la soo galay makata aw taybata maka ama madiina waalcushra badal cushri buu bixinayaa in bisiwaahu aw siwaatayni dakal in dakhala hadduu la soo galay bisiwaahu waxaan raashin ahayn aw siwaatayni ama labadaa magaalo waxaan ahayn uu galay markaana cushri buu bixinayaa amaa muslimiintii gaalada wax ka keenaysay ma la cashuuri karaa taas iyaduna jirto maawardi uu sheegay muslimkii haddii uu dhulkii gaalada wax ka keeno iyaduna waa la cashuuraya maawardiy waa la cashuuri karaa iyaduna markaa cashuur banaan bay ka tahay maawardi agtiisa laakiin bal hala fiiriyo fuqahadii kale iyagoo arrintaa ishaarayeen maan arag imaam maawardi raximah llahu tacaala ayuun baan arkay waxaanu leeyahay waxay ku biiraysaa uun qarashaadkii ayay ku biiraysaao xoolihii gaalada cashuurtii laga qaadayo kalun bay iska noqonaysa marka in gaaladii intan lagaga soo iibsaday oo kalun baa loola xisaabtamayaa washturia annisaabu fii kilayhima washturida waxaa la shardiyayaa annisaabu nisaab baa loo shardiyayaa fii kilayhimaa labadan gaalba waa xarbigii iyo dimigii lilxanafiyi walxambali xanafigii iyo xambaligii faclaman ogow waxaa uu sito nisaab miyaa loo samaynaya mise hamaha yaraade ama ha weynaade cashuur baa laga qaadaya gaalku waxaanu keenay shaaficiyadii iyo maalikiyadii waxay leeyihiin nisaab male wixii uu keenaba waa la cashuuraya laakiin xanafiyadii iyo iyo xanaabiladii nisaab bay shardeeyaan xanafiyadu markaa nisaabkii zakaday shardeeyaan kii muslimku uu ku zako goyn jiray ganacsigiisu ku sako goyn jiray ayay shardeeyaan gaalkan cashuurta laga qaaday xanaabiladuna intaa barkeed bay shardeeyaan oo toban diinaar wixiisan u gaarayn ayay shardeeyaan marka waxa wixii intaa ka yar dee waa xoolo markaa iska eh, hooseeya marka ijxaaf bay noqonaysaa buu in wax laga qaado wاlmru fi lxarbiyi lilciraaqi kan xarbiga ah arinkiisu xanafiga marka agtiisa la joogo tacaamulu bimili maa nulaaqi arrinkiisu isaga waxa weeye waa kula dhaqan aynu kula dhaqmayno waxaynu kala kulanno in yakhuduu na'khud hadday iyagu ina cashuurayaan oo cashuur inaga qaadayaan waynu ka qaadayno haddaanay naga qaadayna kama qaadayno wey walaa tafaawutu lasma yani waxa weeyaan isma dhaafsanmayaao intii ay qaadayeen kamana yaraynayno kamana badinayno haddii ay markaa qaadaan waynu qaadaynaa haddaanay inaga qaadinna kama qaadayno markay inaga qaadaanna intii aynu ka qaadaynay intii ay inaga qaadayeen baynu ka qaadaynaa haddaa cushrigani waa goorma waa marka aynaan garanayn bay yidhaahdeen waxa ay naga qaadaan inay naga qaadaan baan ognahay laakiin waxa ay qaadaan iyo qaabkay u qaadaan iyo tafaasiisha ma hayno markaa cushri baa la xadidaya boqol kiiba toban ayuunbaa laga qaadaya wlmru fi lxarbiyi lilciraaqi tacaamulu bimili maa nulaaqi xagga xarbiga arrinkiisu xanafiyada agtooda waxa weeyaan kula dhaqan almucaamala bilmili waxaan imika ihahdaan almucaamalatu bilmili sida markaa iyagu ay noola dhaqmaan in markaa loola dhaqmayo marka in yaakhudu naakhud hadday naga qaadaan waynu ka qaada haddii ay inaga dhaafaana waynu ka dhaafiyo waxay leeyihiin inagaa uga awlaysan karamka iyo deeqsinimada marka hadday inaga daayaan inaguna waynu ka daynin walaa tafaawutu isma dhaafayaano hoosta ugama dhigayno kamana dallaacayno wa xukmu fayin liljamiici haabitu waxa aynu ka soo sheekeynay oo dhan hudnadii haddii lacag lagu qaado jiziyadii cashuuraha xarbiga iyo dimiga iyo laga gurayay waxaasoo dhan wa xukmu fayi fayi muslimiinta ilaahay gaalada uga soo celiyay xukunkiisa ayaa haabitun liljamiici waxaasoo dhan u suganoo fay an inoo soo socday alhaniimatu walfay aynu kaga warami doono fay-aasu waxaasoo dhamigelayaan alhaniimatu walfay haniimatun maaniila bilxarbi wala khilaafa fi takhmiisiha kamanjala fakhumsahaa kalfayi maalikun jacal wagayruhu qasamahu xataa shamal asafra walyatiima wاlmiskiina waziida laa lilxanafi yaqiina qaraabat الrasuuli uma sahmu calىa masaalixi lanaa tacumu wayaqsimu اlbaqi calى اlguzaati in kaana اlimaamu fii gazaatihim adin aw kaana lam yaأdan wacinda اlbasri yuxramu haؤulaaءi qasda الzajri wاlxanafiyu khasahum bilmaali in kaanuu bilaa manacatin wamaa adin yushamu lilxuri lmukalafi dakar in khaada aw lilxarbi waqtahaa xadar laakina nucmaana ra'aa man iltaxaq biاljeyshi fii diyaari kufrin istaxaq wardakh ligayri اlahli kadimiyi in qaataluu ila lilasbaxiyi wa cindahu yushamu lisagiiri iyaduna bedeli wa canhu an yushama liلsagiiri in khaada can ijaazati اlamiiri wa cinda lawsaaciyi liلniswaani ashim kada اlbasriyu fi اlcubdaani kada ladayhi qaasidu الtijaara kadaka qiila in ataa ijaara wa ucطiya in qaatala cinda اlmala washaafici canhu libaau musjala لفارس ثلاثة واثنان فقط له في مذهب النعمان ثم الغلول من عظيم الوزر وجوز المأكول غير الزهر وجوز التنفير للإمام جميعهم وهو على أقسام فإن يقل كذا لمن كذا فعل إن كان بعد الحرب للكوفي بطل ومالك قبل, ومالك قبل انقضى الحرب منع لكنه ينفذه إذا وقع وجاز أن يزيد للشجعان من غير جعل اللس والنعمان وأحمد كالشافعي في السلم فهو بلا جعل لقاتل وجب من أصل ما يغنم يبذلان ككل ما ينفل للنعمان ومالك في الخبز كله حسن والشافعي يبذل ما سوى السلم من مال بيت المال وابن حنبل يبذله مما سوى الخ... يبذله مما سوى الخبز الجلي وحده بربع باق فأقل وجوز ثلثين الجيش قفل والحنفي أباح بالجميع إن نفله سرية فيما زكي ومن يجد مالا له في المغنم يأخذه مجانا إذا لم يقسم وما له حق لدى الزهري ومن يجده بعد القسم يأخذ بالثمن والشافعي أعطاه مجانا وعن أحمد لا شيئا لهذا حيث عن والحنفي كالشافعي إن لم يجز به العدو دارنا إذ لم يحز والوقف للخراج في العقار والقسم فالإمام بالخيار والشافعي بلا خيار يقسم والشافعي والشافعي عنه حتما يقسم والشافعي عنه حتما يقسم والوقف عند مالك محتم والفيء ما بلا قتال حصل وفي مصالح تعم بذلا والشافعي خمسه كالمغنم ويصرف الباقي لجند فاعلم alhaniimatu walfay haniimadii iyo fay baa halkan lagaga warramaya wuxuu yidhi haniimatun haniimo weeyi maa niila bilxarbi wixii dagaal gaalada lagaga gaaro ee gaalada lagaga soo qaado gaalada wixii dagaal lagaga soo qaado ayaa haniimo la yidhaahda walaa khilaafa fi takhmiisiha khilaaf kuma jiro in shan meelood laga dhigayo kaman jalaa sida muuqatee qur-aanka wadda ku sugan waclamuu anamaa hanimtum faana lilaahi khumuusahu walirasuuli ilaa aakhiri ilaaya haddaba waa la takhmiisinaya iyada khilaaf kuma jiro hadaba fa khumsahaa kalfayi maalikun jacal kolkii shan meelood loo qaybiyo khumuskaa laga soo saaray afartan ciidankaa leh iska dhig khumuskaa la soo saaray maalikun jacalahu kalfay imaamu maalik fay-i buu ku darayaa fay asal loo qaybinaya xagga u dambaysu ku sheegi jizyadii iyo cushuurta aynu soo sheegayn iyo waxyaalahaas iyo khumuskaasi wuu isku darayaa maalik wa hayruhu maalik wixii ka soo haray qasamahu khumuska boqol kiiba labaatanka wuu sii qaybinaya xataa shamala ilaa iyo uu gaarayo alkan dal faqri baa qoran lakin waa asafra baa laga dhigaya asafra walyatiima wlmiskiina asafra waa musaafiriinti inaa qowmun ay musaafiruun asafra dadkii musaafiriinta waa abnaa sabiilki walyatiima iyo agoonkii wlmiskiina iyo masaakiinti wasiida waxaa la kordhinaya laa lilxanafi xanafiga agtiisa la kordhin maayo yaqiinan hubaal eh qaraabat rasuuli baa la kordhinaya qaraabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam uma sahmun haddana sahmi kale ayaa markaa khumuskii laga saarayaayo calaa masaalixin lanaa tacum oo masaalixdeennii caamka ahayd lagu bixinayo marka khumus baa laga saaray haniimadii yani boqolkiiba labaatan baa laga saaray boqolkiiba labaatankaa imaam maali faya ku dar buu leeyahay oo qaabka faya loo qaybinayo ayaa hadhow hole loo qaybinay qolyihii kale waxay leeyihin labaatan kana waa la sii qaybinaya xanafiyadii markaa waxay leedahay saddex meelood baa loo qaybinaya abnaau sabiilka iyo yataamaaga iyo masaakiinta jumhuurkii kalena waay ku darayaan jumhuurkii kale de markaad maali ka saarto labu baa kuusoo haray shaafiyadii xanaabiladii waxaa leeyihin iyagu labaatankaa shan meelood baa loo kala jebinaya boqolkiiba afar musaafiriintaa saare boqolkiiba afarna waxaa yeelanaya agoomaha boqolkiiba afarta kale saddexaadna waxaa yeelanaya masaakiinta afarta afraadna waxaa yeelanaya qaraabadii nebiga caleyhi salaatu wasalaam afarta u dambaysana masaalixdu fay-a lagu daray saasay markaa iyagu leeyihin xanaafiyadaxanaabilada iyo shaaficiyadu marka aayaddii faana lilaahi khumusahu walirasuuli markaa waa isku tirinaya taas faana lilaahi khumusahu walirasuuli walidi lqurba walyataama wlmasaakiini wabni sabiil aayaddii abcan lilaahi khumusahu walirasuul inta ilaahay loo maarata magacaabiya inta rasuulka waa la ysku tirinaya oo de waxaaba ilahay wa tacaala wada laakiin taa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa markaa ay markaa ishaaraysa marka taas waktigii nabigana saasaa loo qeybin jiray xanafiyadu waxay leeyihiin khilaaf kuma jiro in waktigii nabiga sidaa loo qeybinayo shan laga dhigay laakiin wixii ka dambeeyey ayaa khilaafku yimid bay leeyihiinoo sihaantii qaar baa meesha ka baxay sahmigii rasuulku alayhi salatu slm rasuulkii dhintay dee meeshau ka baxay shaaficiyadii xanaabiladii way ln kama baxaye masaalixda waa tan la gelinayo masaalixdii maxaa ka mid a madaxweynaha ka iyo muxuu ahaaye wasaaradiisii iyo cankii ilan waa shaqaale masaalixdii bay gelayaan marka waxaan rasuulka ala rasuulku alayhi salaatu wasalaam ummadda dee wax allayaala wixii dan guud ahaa o dhan isagaa u hayay markaa dee intaasaa ilaahayna subxaana wa tacaala u gaar u siiyey ilan xaasas buu lahaayo dana adduunya buu lahaa nabigu alay sla waajibaad baa saarnaa nafaqaad baa lagu lahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markaa saasaa loo siiyey haddaba madaxdii muslimiinta ayaa gooskiisii tegaya iyo masaalixdii kale marka de tantaa masaalixda lagu bixinaya bay leeyihi xanafiyadu waxay dhahda kaasi meeshuu ka baxay kol haddii rasuulka dhintay calayhi salaatu wasalaam kaasi meesha ka baxay sahmiga kale khilaaf ku jira waa qaraabadii nabiga iyagana walidil qurba waatan aayaddu tiri iyadana xanafiyadii dhinac kale u yar saareenoo waxay yidhaahdeen waxaa loo siinayey waxaad baahida intooda baahan baa la siinayey baahidiina de waatan meesha keennay marka masaakiintii meesha way ku jiraan masaakiintubaa la siinaya masaakiintaasi ka mid yihiin laakiin wax iyaga gaar loo siinaya ma jiro qolyahan kalena waxay leeyiin waqtigii nebigaba gaar baa loo siinayey oo sahmu dawil qurbaa gaar buu ahaa imikana sidii uun buu ahaaday marka qolyaheennan iyagu odhanaya dawlqurba saajigooda wuu jiraa waxay leeyihiin anigooda iyo faqiirkoodaba waa la siinay wuxuu yihi waayruhu maalig wixii ka soo haray qasamahu xataa shamal ilaa iyu gaaray asafra musaafiriinta iyo walyatiima iyo walmiskiina waziida waxaa loo ziyaadinayaa la lilxanafi xanafiga amaya ah yaqiinan hubaal ahaan waxaa loo kordhinayaa ciddii maarata xanafiye ahayn qaraabat rasuuli baa loo kordhiy yani sahmu qaraabat rasuul uma sahmu sahmi kale ayaa haddana lasoo kordhino isagana oo calaa masaalixin lana masaalixdii aynu ahayn ee tacumu caamka ahayd lagu bixinayo halkaa markaa boqolkiiba labaatan baa baxay haniimadii maaa soo haray boqolkiiba sideetanki ama afartii khumus ee kale wayaqsimu lbaaqi inta soo hadhay imaamku wuxuu u qaybinayaa cala alghuzaati mujaahidiintii baa loo qaybinaya in kaana alimaamu fi ghazaatihim adib waa haddii imaamku uu duulaanka ay qaadeen uu u fasaxay aw kaana lam yadin iyo haddii aanu idminba wa cinda albasri alxasan albasri agtiisa yuxramu haaulaai kuwan waa la qadinayaa buuri qasda zajri iyadoo ujeeddadu ay tahay in arrintaa laga joojiyo mar dambe aanay u noqonin jihaadku ma ansaxayaa imaam la-aan baa markaa halkan soo baxaysa jihaadku waa iska ansaxaya maan arag citri waxa u shardiya fuqahada yani madaahibta matbuucada ah citri jihaadka waxa u shardiya an yakuuna biidni limaam baa shardi ah kuma arag fuqahada laakiin waxay ka hadlayaan markii jihaadkaasi uu dhaco oo qaniimadii lasoo bixiyo qaarkoodna waxay sheegayaan wayukrahu ghazwun bilaa idni alimaam waa la karaahiyeysta bay leeyihiin in duulaan la qaado aan imaamku fasixin laakiin yushtarad maan arag weliba kuwaa laftoodana shaaficiyadoo kale bulqayni halkaa markuu ku qabanaya wuxuu leeyahay waa markuu danaynayo jihaadka laakiin haddaanu dan ka lahayn waxba lama weydiinayo ee waxa weeyaan waa la iska jihaadaya karaahiyana maaha waa khayr marka laakiin iminka dowladahan jira iyo waxyaalahani inta badan had jeer dowladuhu fuqahay samaystaan iyo dad maaragtay eh, siday iyagu doonayaan mararka qaarkood wax u yar farsameey wahal afsada diina ila almuluuku wa axbaaru suu'in waruhbaanuha marka waxaaba iminka dee arrintaas waxaaba laga yaabaa in xataa laga dhigaba arrin yani musallam ah oo qofka markaa hadal ka keena uu fitno abuurayo waana hadalkii kutubtii fiqiga wixii noogu yaalay weeyaan markaa fataan la yara waxaa ka sii daran qaar ba waxay ku odhanayaan markaad jinsiyad dawlad sidato waa inaad haddaad meel kale adduunyada dacalkeeda ugu sheega aad ka jihaadayso waa inaad kii aad baasaboorkiisa sidatay aad markaa idan soo qaadato taas waxaan u malaynayaa fatwo markaa waxa weeyaan jihaadka lagula dagaalama noqoto mooyaane wax markaa fiqigii meel looga helay calal aqal inay yidhahdaan bad qofku dowladda uu hoos joogo ee maaragtay dhulkeedii ka dagaalamayo idan ha ka haysto taas maaratay macquuloo de fuqahadiina maaratay biidil imaam iyo waxyaalahaas waxbaa loo hoosgeyn karaa laakiin inaan meeshaba joogin oon meeshaba ka talinin uga idan qaado waxaan u malaynayaa inay tahay uun wax markaa raqabaadka xukaamta ah wayaqsimu lbaaqi cala lguzaati in kaana alimaamu fii ghazaatihim adina aw kaana lam yadin haddii haddaba jihaadka xataa aanu loo idmin oo ay iska jihaadeen deetana soo noqdeen iyagio haniimo wata waa la takhmiisinayaa haniimadoodii afartoodii rubcna waa la siinaya saddewaaa la siinaya afartoodii khumus waa la siinaya oo iyagaa la siinaya alxasan albasri raxmat ullaahi calayhi ayaa isagu yidhi may ane kuwa ha la qabiyo si aanay mar dambe ugu noqonin oo markaa waa dadkii markaa karaahiyeysanayey fuqaadii baynu sheegnay qaar badan baa karahiysan shaaficida ay ka mid yihiin baa karaahiyeysanaya in la jihaado ilaa biidni alxaakim waayo waxan wa waa maslaxad guud in isagii wax la weydiiyo oo laga talageliyo weeyaan waa marka uu laakiin dee danaynaya saynu sheegay marka wuxuu yidhi wacinda albasri yuxramu haaulaai kuwan waa la qadinaya waxba la siin maayo qasdo zajri iyadoo ujeeddaduna ay tahay in markaa arintaa laga zajriyo laga nahiyo ay sameeyeen wlxanafiyu xanafigii khasahum bilmaali xoolahaba wuu ku gaar yeelayo xataa khubus lagama qaadayo buui in kaanuu hadday yihiin bilaa manacatin kuwa bilaa difaaca wamaa adina imaamkuna aanuu idmin dad markaa aan difaacna haysan imaamkana aan waxba idan weydiisan ayaa inta yar duseen laba iyo saddex iyo bay odhanayaan baa waxoogaa gaaladii ka soo dhuftay nimankaasi waa niman geesiyaala waxbana innagu uguma ynaan filayn bn maxamed khumus kaga qaadna inagu difaacna umaynaan ahayn kamanaynaan warqabin oo idankeenna kumay bixin markaa waxay leeyihiin xataa khumus laga qaadi maayo waxoo dhanba iyagaaba iska qaadanaya buu yidhaah wlxanafiyu khasahum bilmaali xoolihiiba waa ku khaas yeelay qoladaasi bilaa idan ka baxay in kaanuu bilaa manacati waa haddii aanay difaac haysanin iyo markaa waxa weeyaan awood ay markaa isku hallaynayaan wamaa adina imaamkuna aanu idmino aanay ka sii idan qaadan haddii loo idmay dee dad markaa la diray oo markaa amar ku shaqaynaya ayay dee noqonayaan markaa wixii dee waa lala yeelanaya qaabkii loo qaybinayay haniimada ayuu galo wuxuu yihi yushamu lilxuri اlmukalafi اdakar in khaada aw lilxarbi waqtaha xadar yushamu qori loo eh, maaratay eh, qaadaya qori dhamaystiran baa la siinaya sahmigu waa qorigii dhamayska tirnaa waxaana ka soo jeeda radkiga inoo iman doono yushamu lilxuri qori dhammaystiran baa la siinaya qofkii xorta ahaa almukalaf ee qaangaadhka ahaa ee eh, caaqilka ahaa addakar ee labka ahaa in khaada waa haddii dagaalka uu galay aw amaba se xadara uu u yimid lilxarbi dagaalka waqtahaa waqtigii dagaalku socday dagaalkii daraaddii hadduu xataa u yimid yaanu jihaadinba xataa haddii uu isagu alaabaha iyo waxaan sii ilaalina isagoo dagaalka marka hore yimid ayaa ama dee maaragtay waxaa laga dhigay safkii dambe ee markaa weeyaan raaca dambe gelayay deetana intaanu gelinba dee dagaalkiiba waaba lagu kala baxayba dee ninkani jihaadka daraaddii buu u yimid wuxuu socday meesha keenna jihaad ku ahaa marka waa ka qayb qayb buu ka yahay haniimadii lama odhanayo xabad maad ridin laakina nucmaana ra'aa man iltaxaq biljeyshi fii diyaari kufrin istaxaq abu xaniif isagu waa ka sii ballaadhiyeyo laakina nucmaana abu xaniifa raximah llahu tacaala ra'aa wuxuu arkay man iltaxaqa biljeyshi cid alliyaala ciddii ciidanka soo gaadha fii diyaari kufrin inta dhulkii gaalida la joogo dhulkii duulaanka lagu ahaa inta la joogay aan laga soo noqonin qof kasta oo halkaa ciidanka ku soo gaadha dagaalkiiba hadoona ha dhammaado istaxaqa buu waayo weli halistii baa taagan buule inta weli dhulkooda la joogo halistii way jirtaa markaa qofkii halkaa ku soo gaadhay wuu la qaybsanayaa qofkii aan kusoo gaadhin la qaybsanmaya markaa iyagu jumhuurku waxay deliishanayaan qisadii abu hurayre iyo radi allahu tacaala canhu qolooyinkii khaybar iyadoo dagaalku yimi dhammaada yimi abu muusa alashcari iyo qolyihi maxamed iyaguna yamanta ka tegay iyo dagaalkii o dhammaaday bay tegeen markaa riwaayaadka saxiixi waxay sheegeen waxba la siin afda maarta loo garto in mooyaane inaan laakiin sahli aan la siinin markaa lama siinaya bay leey laakina nucmaana ra'aa man iltaxaq biljeyshi fii diyaari kufrin istaxaq wardakli hayri اlahli wixii aan ahal u ahayn in sahmi la siiyo oo shuruuddii aan ka soo bixin xor baanu ahayn mukalaf baanu ahayn lab baanu ahayn qofkii aan markaa isagu ahli aan u ahayn ee hayrulahli ah isaga maxaad samayn isaga markaa waa loo radkinaya ka dimi dimigiina waa saasoo kale kii dimiga ahaa ee gaalka ah hadduu ina caawinayo dagaalka isaguna inoo raacay waa isagana waa saasoo kale lakin muxuu yidhi in qaatalu hadday dagaalamaan oo eh, dee dimigan iyo khayrulahligaa kaleba hadday dagaalka ka qayb galaan radkiba radkigu waa in loo qadhiiro yani waxoogaa yar baa loo darayaa wiil wax markaa sahmi ka yar ilaa lilasbax imamaaligmaybi wax radki la yidhahdaa ma jiro waa ahlu sahmi iyo dadaan waxba lahayn badda kuu laakiin jumhuurku waa loo radkinayaa bay leeyihiin aahaar taa ku soo aroortayna way xujaysanayaan wacindahu baa halkan inoo qoran markaa muctamad baa la moodayaa laakiin aduu eh, waa qowl aan la rajixin waxaa inoo qoran wacindahu maalig agtiisa yushamu sahmi dhammaystiran baa la siin lisagiiri kii yaraa in khaada hadduu dagaalamay maca ijaazati alamiiri iyadoo amiirkuna ama ma taliyihii ciidanku uu ogolaaday inuu markaa dee dagaalka galo haddii ay saasi dhacdo sahmi dhammaystiran baa la siin marka waa khilaaf oo mukhtasarka khaliilna tarjiix kuma qorna waa khilaafun unbuu yidhi wahal yushabu lisagiiri sahmi ma la siinayaa waa la isku khilaafa marka waa laba qowl laakiin waxa uu markaa uu sheegaya in markaa kan uu markaa rajaxan yahay in aan waxba inaan la siinaynin inaan la siinaynin rafki inaan la siinaynin sahwi ayay markaa rajaxayaan qolyo uu ka soo rarayo dusuuqi wadaadka xaashiyada kule sharaxa mukhtasarka khaliil marka hadday saas noqoto wa canhu daasaa markaa inoo raranaysa wa canhu an yusama lisaiir waxaa laga soo guriyay imaam maalik in sagiirka ahaa sahmi la siiyo in khaada can ijaazati macdaana can baa ka yar qurux badan in khaada can ijaazati alamiir haddii uu dagaalka galay isagoo ka socdo o ka duulaya fasaxaad uu ka haystay dee ninkii ciidanka watay wa cinda lawsaaciyi liniswaani ashim wa ashim sahmi si liniswaani dumarkii cinda alawsaaci awsaaci wuxuu le dumarki haday dagaalamaan sahmi dhammaystiran baa la siinayaa laakiin dee nabiga calayhi salatu slam radkiga ayaa laga soogay kada albasriyu fi lcubdaani xasanulbasrina addoommihii buu sidaa yidhi isaguna hadday dagaalamaan addoomuhu waxaa la siinayaa buu isaguna sahmi dhammaystiran kadaa ladayhi qaasidu tijaara saas oo kale xasanulbasri wuxuu leeyahay mid ganacsi isaga yimid isagu oo aan dagaalba u iman ila marka meeshii dagaalkuu ka socdo kolleyda waxyaalaha loo baahanaya maseefihii in la soofaysta loo baahana in wax la hagaajiyo ama waxbabaa la ysaga baahanaya ama maryaaba loo baahan karaa markaa ganacsigu uu iska garab socdaayo markaa kuwii haddaba ganacsiga iyagu isaga yimid ee aan uba imanin ee muslimkaa laakiin muslimkii ganacsiga meesha u yimid ciidanka muslimiinta ka dhex ganacsanayay mar hadduu ciidankii badinayay buu leeyahay tiradiibuu badiyey oo kordhiyey waa la siinayaa buu kadaaka qiila in ataa ijaara saasoo kale ayaa iyadana la yidhi qofkii lasoo kiraystay waaba shaqaale oo maarata askartan ciidanka qaar ka mida ah ayaa shaqaalo wata wax u yar ilaalinaya ama wax maarata uga shaqshaqaynaya ka noocaasa isagana waa la sheegay in sahmigiisii la siinayo ibnu rushdi wuxuu yidhi qowm baa sidaa yidhi markaa ma magacaabin ibnulmundir baa magacaabadoo maalik iyo axmed ayuu yidhi ayaa markaa waxa weeyaan sidaasi qaba laakiin dee madaahibtoodii maahee waa uun aqwaal laga sheegay bay noqonaysa shaaficiyadu laftooda waxbaa ka jira wuxuu yidhi wa uctiyaa waa la siinayaa labadanba ninkan ganacsiga u yimid iyo kan la soo kiraystay in qaatalaa hadday dagaalamaan cinda albala jamaahiirtu say qabto hawa u yimaadaan tijaaro iyo ijaaraba ha u yimaadaan haddii de dagaalkii ay ka qayb qaateen oo dagaalkii ay galeen waa la siinaya washaafici canhu libaau musjala shaafici waxaa laga soo guuriyey muctamad maahee in loo diidayo mulaqan oo la eegayo niyaday ku yimaadeen niyadii baa la eegayaao nimankan niyad jihaad kuma imanine lama siinayo qiil ah ayaa shaaficiyada agtooda ku jira laakiin muctamad maahe hadday dagaalameen waa la siinaya qaabkii loo qaybinayo galo wuxuu yihi lifarisin alaaatun wanaani faqad fii madhabi nucmaan qofkii faariska ahaa ee faraska watay saddex qori buu qaadanaya wahnaani laba qori ayuunbaa lahu u sugnaaday faqad keliya wahnaani faqad laba keliya uunbaa lahu u sugnaaday faariskaasi fii madhabi nucmaani qofkii lugaynayey dee hal qof baa laga soo qaaday kii faraska ku dagaalamayeyna saddex baa laga soo qaaday bay leeyiin jumhuur oo waxay xujaysanayaan xadiidkii in nabigu calayhi salatu salaam ninkiina uu sahmi siiyey faraskiina laba markaa faraskii oo iyo isagii oo mida saddexdaasu da markaa qaadanaya kii lugeynayana xabadiisii unbuu leeyahay xanafiyadu waxay yidhahdeen laba unbuu leeyahay mid isaga ah iyo mid faraska ah riwaayo kaleo isla xadiidkaasuuna oo ibn abi shaybe iyo ay warinayaan bay xujaysanayaan oo in markaa waxa weeyaan fariskii laba sahmi uun la siiyey ah laakiin riwaayadaa jumhuurku way cilaynayaan waxaa kaloo ku xoojiyeen xanafiyadu waxay yidhahdeen xayawaankii insaanka kama sid badanayo xayawaankii insaanka ka badsan maayo haddii insaankii dhamaa qofkii la yidhi qori buu leeyahay faraskii dee waa xayawaan insaanka ka badsan maayo markaa taas ayay markaa riwaayaadkan ku rajixeen laakiin jumhuurku sidan kale ayay qaadanayn ayib dee waa markaa waa hawshaa hore iminka dawxi ma jiraan faarisni ma jiraan ankin ma jiraan dee malaha ciidamada cirkay noqonaya kuwan <laughs> ya <laughs> kolley fuqahada mucaasiriintu inay ka fadhiistaan bay dee noqonaysaayo idan xukunkani mucallal buu ahaa ma ahayn tacabudi mu ahayne dee cilluu lahaayo cilladiisu waxay ahayd faraska qiimihiisa uu dagaalka ku leeyahay iyo maaragtay waxa weeyaan waxtarka ayaa dee la yeegi markaa iminka waxaan isleeyahay kuwaas malaha cirka ayuunba waxtarkoodu kuwa kale ka badany lifarisin alaaatun wanaani faqad lahu fii madhabi nucmaani uma alguluulu min caiimi lwisri alguluul waa in haniimadii wax laga qarsado wax lagala baxo oo wax laga xado alguluulu uluulku min caiimi lwisri dembiga kiisa weyn ayuu ka mid yahay halista ah dee ninkii dhammeeye mujaahidka ahaa ee dagaalamay ee leebka ku dhacay ee dhintay ee saxaabada haniian lahu shahaada ayaa nebigu shamladii baa ku ololeysa marka arrin halisteedana wey wajawaza alma'kuula hayru zuhri laakiin waxaa fasaxay buu leeyahay wixii la cunayay ma'kuulka madcuumka ahaa wixii zuhri ka soo haray zuhri isagu waxbaba laga taaban laakiin jumhuurku waxay leeyihiin raashinku dhib ma laha raashinku dhib ma laha marka cuntadii la helo waa la iska cuni karaa oo aaaar ama akhbaar wakhtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam dhacday ayay markaa xujaysanayaan jumhuurku wajawaza tanfiira lilimaami jamiicuhum wahuwa calaa aqsaami wajawaza waxaa baneeyey atanfiila gunaynta lilimaami imaamku uu markaa ciidankii qaar ka mida ah wax u gunnaynayo ziyaado siinayo jamiicuhum fuqahado dhan baa baneeyey wahwa calaa aqsaam waa qayb in qaarkood gunno gaara la siiyo ciidankii oo khaniimadii laga siiyo waa la ogol yahay oo tanfiilka ciidinama diidana oo dee nabiga calayhi sala slam axaadiis badan ayay kaga sugan tahay laakiin tafaasiisha ayaa la ysku haystaa wahwa calaa aqsaami gunnadaa gaarka ahee ciidanka qaar la siinayaa qaab eh, maarata dhowr qaybood bay kala tahay fa in yaqul hadduu imaamku yidhaahdo kada liman kada facal marka wuxuu yidhiba ciddii waxaa yeesho waxaasaan siinaya ciddii waxaa samaysa waxaasaa la samaynayaa baa hadalka noocaasi in kaana bacda alxarbi dagaalkii oo dhamaaday hadii ay tahay lilkuufi baala baala lilkuufi kuufigii ma ogola dagaalkii hadduu dhammaaday buu leeyahay daad marka waxa weeyaan ninkii qof gaala soo dila waxaasaan siinaya ama ninkii marka waxa weyaan waxaa soo qabta waxaasaan siinaya dagaalkiiba hadda dhamaa waxba hadalkan loogama baahna buu leeya markaa isagu wuxuu le waa baail laakiin qolyihii kale way ogolyihin maslaxadu in laga eegun bay doonaya haddii maslaxadu ay keensanayso oo la yar doonaya in gaaladii ama dee lasii eryado ama rucbi lagu sii beero maslaxad haddii uu istusiyey inuu markaa sidaa yidhaahdo waa caadi bay leeyi wa maalikun qabla inqida alxarbi manac waaba cagsiga isku yiinba maalikna inta dagaalku socduu diidan la yidha inta dagaalku uu socda dagaalkii aan weli dhammaan inaad tidhaahdo qofkii waxaa sameeya waxaasaan siinaya wuu diiday laakiin diidmadiisaasi ma liltaxriim mise waa lilkarah way isku haystaan waxaanay rajaxayaan dirdiir sharxulkabiirka wuxuu rajaxayaa inay karaaha tahay laakinahu hababdiida imaam maalige yunfiduhu wuu fulinayaa idaa waqaca hadduu dhaco muxuu diidayaa wuxuu u diidaya wuxuu leeyahay dagaalkiiba jihaadkiiba wuxuu ekaan in adduunya un loo jihaaday oo xaggii niyada ayuu ilaalinaya laakiin de qolyahan kale waxay leeyihin sogtan khaniimadiiba lasii ogyahay in markaa waxbaan la qaadanayo marka taas iyadu ma aha bay leeyihiin arrin diidaysa wamaalikun qabla inqida alxarbi manac laakinahu yunfiduhu idaa waqac hadduu dhaco waa la fulinayaa buu leeyo wuu mutaysanayaa ninkii arrintii sameeyey waay kaasi markaa waa nooc inuu imaamku yidhaahdo man facala kada falahu kada oo jucliga noocaasa uu sameeyo oo hadhowto markaa haniimadii laga siiyo si gaara looga siiyo waa dhici karta wajaaza waxaa kale oo bannaan an yaziida lishujcaan raggii geesiyaalka ah ee sida fiican u shaqeeyey ee dagaalka ka dhex muuqday raggaa in iyagana si gaara loo karaameeyo oo gurno gaara laga siiyo haniimadii way bannaan min hayri jaclin iyadoon mar hore shardi lasii dhiginba oon mar la odhaninba man facala kada falahu kada jacli horeba isagii aanu jirin iyo shardi horeba in haddana la siiyo way banaan tahay nisibo nucmaan laakiin weeyaan abu xaniife wixii ka soo haray abu xaniife isagu wuxuu leeyahay maya waxba lama siinay hadda waa loo siman yahay haniimada kaasina waa nooc nooca kale waa salabkiio wuxuu yidhi wa axmedun kashaaficiyi fi salab fahuwa bilaa jaclin liqaatilin wajad wuxuu yihi wa axmedun axmed kashaaficiyi shaafici buu la mid yahay fi salabi xagga salabka salabka inagii darsigii horena ku yar ishaarayne waa waxaan qofka lagala baxaya laga furanayo fahwa bilaa jaclin liqaatilin wajaba fahwa salabku wajaba wuu u waajibay bilaa jaclin iyadoo shardi la-aan ayuu liqaatilin kii qaatilkaa u waajibaya oo dee nabigaas siiyey bay leeyihi man qatala qatiilan falahu salabuhu buu nabigu calayhi salaatu wasalaam waa xadiis saxiixa marka shaaficiyadii xanaabiladii waxay leeyihiin arrintaasi uma baahna in eh, ninkan maaragtay eh, amiirka ciidanku inuu yidhaahdo qofkii waxaa sameey qofkii ciddiisha salabkiisa ilaadaha inuu yidhahdo oo isagu uu shardi ka dhiga uma baahna rasuulkaaba u xukumay qolyahan kalena man qatala qatiilan falahu salamuhuuda waxay ka dhigayaan dee nebigu alay slam hogaamiyihii ciidanku ahaaye arrin dagaalkaa ku saabsanayd o ila nimika inagan le taliyihii wuxuu oran karaya qofkii waxaa sameeya waxaasuu leeyahay markaa arrin shardi waktigaa dagaalkaa dagaalkaasi socday la sameeyey oo la doonayay markaa waxa weeyaan dee in dagaalkaa markaa si fiican raggu u shaqeeyo ayuunbay ahayd ma aha xukun caama oo dagaal kastaba taagan ma aha bayni halkee laga bixinayaa haddaba salabkani wuxuu yidhi min asli maa yugnamu yabdulaan yabdulaani way bixinayaan salabka min asli maa yugnamu waxaan la haniimaystay asalkiisay ka bixinayaan yacni inta aan khumus iyo waxba toban laga saarin haniimadiio isku dhan ayaa horta salabkii qaatilka la siinaya kadib baa wixii soo haray khumus laga khumuskii iyo wixii loo sii qaybinaya afartii khumusee kale ka kulli maa yunfalu linucmaan sida waxyaalaha nafalkee nafal iyo tanfiil labadu sida qaamuuska u qoray sida waxyaalahan dhammaan nafalka ah ee gunaynta ahba nucmaan agtiisa looga bixinayo aslulghaniima o abu xaniifa muxuu leeyahay tanfiilka oo dhamiba waa min asli اlghaniima qolyaha kale xagee haddaba nafalka ka bixinaya wuxuu wa maalikum fi lkhumsi kullahu xasan imaamu maalik gunooyinkaasoo dhan waxaa laga bixinaya bale khumska marka hore animadii aan la taaban ayaa la qaybinaya khums iyo afartii khums loo kala qaybinaya deetana khumuskii soo baxay ayaa laga bixinayaa gunooyinkan wshaafici shaaficigu isagu yabdulu wuxuu ka bixinayaa maa siwa salabi salabka wixii ka soo hadhiday salabka halku bixinaya waad soo ogaatay min maali baytilmaal xoolaha baytulmaalku ka bixinaya marka xoolaha baytulmaalku waa halkii dee waxa weeyaan ama waa kuwii hore ee kusii jiray ama waa khumusulkhumuskii masaalixda khumusulkhumuskii masaalixda haddii haniimadan ay noqoto iyo de wixii kale baytulmaalka yaallay ayuu markaa ka bixinaya wabnu xambali xambaligiina yabduluhu wuxuu ka bixinayaa mima siwa alkhumsi ljeli khumsigii jeliga ahee la yaqaanay wixii ka soo haray yani xanaabiladi maxay leedahay abcan slka hore nusoo sheegno waa aslaniimay ka bixinayaa kadib baa la takhmiisinayaa haniimadii khumuskiibaa gaar loo saarayaa afartii khumusee soo harday ayaa gullooyinka laga bixinaya intaa la qaybin ayaa horta gullooyinkii laga bixinaya markaa qolo waliba dee dhinac bay eegeysa shaaficin markuu leey baytulmaalka laga bixinaya wuxuu eegayaa waxa inuu maslaxa caama yahay waxaa sidan loo sameeyey tanfiirka loo samaynaya waa nadaran muraacatan lilmaslaxati alcaama markaa maalkii masaalixda laga bixiyu axmed wuxuu ka eegayaa inuu ninkan waxa wax lagu siinaya ay tahay jihaadkiisi afartan khubuusta dee jihaadkaa lagu qaadanayo waa afartii mujaahidiintu ay lahaayeen markaa maadaama uu si gaara jihaadkii uga dhex muugday wixii mujaahidiintu ay lahaayeen baa gaar looga siinayaa buu leey maalik isagu khubuska de marka horeba khubuska waa kii masaalixda ayaalay uu yihi fay waa kii ka dhigay arrintana arrin markaa masaalixdii u ka dhigaya abu xaniifa isagu wuxuu leeya min asli lghaniima laga bixinayaa wuxuu ka egay isaguna in de waxa loo dhamiba ay tahay wixii markaa jihaadka lagu keenay ninkanna waxa wax loo siinaya ay tahay marka iyadoo maca laga saari ayaa horta marka hore kan la siinaya waxadahu axmed wuxuu ku xadeeyey birubci baaqin rubculbaaqi fa aqal ama wax ka siiya yani muxuu leeyahay ilaan isagu waa ka yidhi afartii khumus baa laga bixinaya marka afartii khumus waxa nafa lagu bixin karaa waxa weeyaan marka iyadii afar loo qaybiyo meel ahaan iyo wixii ka siiya intaa lagama badin karo wuu leeyay waxaa kala si markaa loo qaybsado wajawaza hulha saddex meelood ow meel waa intii in ka badan ayuu fasaxay iniiljeyshu qafala haddii ciidanku soo noqdo oo soo noqodkii arrintu ay tahay inta la soo jihaaday oo ani la soo qaatay ayaa iyadoo la soo socdo ayaa maaragtay waxa weeyaan la yidhi qof ciddii waxaa samaysaa waxaasay leedahay deetana qolaa is abaabulayso o dagaaladii dib ugu noqonaysa marka waa halis cusub bay gelayaan qoladaasi markaa in qolada noocaasa wixii cusube ay soo helaan marka khumuskii laga saaro baaqi la siiyo gurma ahaan loo siiyo wixii kalena ciidanku uu la wadaago iyaduna wuu ogolaya markaa xadii xabiib eh, bni maslama xadiidkiisi ayuu u cuskanayaa in nabigu calayhi salatu slam bad'ada uu rubuc tanfiirin jiray rajcadana uu tanfiirin jiray ulu marka halkaa lama dhaafiyo buu leey in laga yareeyo mooyaane wlxanafi abaaxa biljamiic xanafigii waxoo dhan ba uu fasaxay in nafalahu sariyatan haddii gulna ahaan loo siinayo sariyo waa guurta yaroo ciidankii ka midoo gaar loo diray hawl gaara loo diray deetana haniimo soo heshay haddii wixii oo dhanba loo tanfiiliyo way bannaan tahay buu yihi fiimaa zukina sida markaa waxa weyaan la soo ogaado waa saasoo waxay leeyihiin sariyada wax o dhanba waa la siin karaa laakiin ciidanka wixii oo dhan lama siin karo oo khumuskii meesha lagama saarayo haddii ciidanka wixi o dhan hala siiya la yidhaahdo waxay leeyihiin taxriidkiiba meesha ma jiro wixi wax loo wada siman yahay noqonaya laakiin marka la yidhahdo sariyadaas guutada halkaa u baxday waxaa soo qabata wixii ay soo helaan waa la wada siinaya de markaa waxay noqonaysaa in markaa nimankaasi ay si niyad sami ah oo markaa waxa weeyaan rajo fiican ay qabaan ay markaa meeshii ku tagaan lakiin haddii ciidanka o dhan la yidhaahdo waxba markaa taxriidka meesha ka baxay buu leeyi walxanafi abaaxa biljamiici wixii oo dhanba in markaa ayuu bandheeyey in nafalahu sariyatan sariya haddii uu markaa nafal u siinayo fii maa zukina sida la ogaabo waman yajid maalan lahu fi lmaqnabi intani way isa yar socotaa iyo inta dambe marka halkaan iskaga jooga insha allahu tacala wsala allahu waslama calaa nabiyina maxamedi wallah alam